بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أخوتي في العقيدة mowduuca kan ku saabsan xorriyat alra'yi waatacbiiri fi lislaam ama xorriyadda ra'yiga iyo cabbiraadda ra'yiga uu qofku odhaahdiisa uu odhanayo islaamka meesha ay ka joogto runtii masaladani qaybo badanoo ka midi kama mid ahaa aqaafadii hore ee dadka muslimiinta ahayd in badan baxdi jireen ama baadhi jireen sida maanta loo dhigayo marka loo eego sidaa awgeed baa haddii aan soo horraysiiyo oo keliya wixii culammada muslimiinta ahi ay masaladan ka qortay ama ka tidhi ama nusuusta sharciga ka mid ee ku soo aroortay masalada tan waxaan ka cabsi qabaa inay in badan dadka isu waafiqi weydo iyo maskaxdooda waxa ka guuxaya ee ah xorriyat ra'yi wa tacbiirka sidaa awgeed waxaan isku dayayaa inaan soo hormariyo bini aadamka dunida ku nool iyo tacbiirka mawaaqiftu ka kala taagan yihi iyo siiba dhulalkan aynu ku noolle galbeed iyo xorriyaddaasi loo yaqaano xorriyatu tacbiirku halka ay joogto awalan galbeedka waxaynu ku naqaanaa inuu ka jiro nidaam la yidhaahdo dimukrasi ama dimuqraati gaar ahaan liberal dimukrasi nidaamka dimuqraadiga halkanuu iminka joogo inuu soo gaadho qarn min azamaan iyo wax ka badan bay ku qaadatay dadku inay xuquuqaha u soo diriraan oo ay dabeetana halkay maanta joogto ay soo gaadho nidaamkaasi runtii xuquuqda asaasiga ee uu dadka siiyey wuxuu u badan yahay laba qaybood midi waa xaqa ah in shacabku iyo ummaddu ay ishraafto ama si ay ilaaliso dowladda iyo suluudaadkeeda kala gedisan dhammaantoodba qaabka loo ishraafayaa haba kala gedisnaadee baarlamaan saxaafad waxa laakiin in la ilaaliyo waanay dowladdu yeelanin alxaq ililaahi اlmuqadas wixii taariikhda hore lagu odhan jiray qaybta labaad ee ay keentay dimuqraadiyaddaasi waxaa ka mid ah shacabku inuu helo xuquuqdiisii insaaniga ahayd bini aadamnimo ee uu ku waayey waktigii iqطaaciyiinta ama federal systemka ama nidaamadii hore galbeedka ka jiray taasi wuxuu macnaheedu yahay xuquuq baa jirta maanta galbeedka macruuf ah oo halgan ay bulshooyinka galbeedka ku noolay ay u halgameen noloshooda ay ku heleen xuquuqdaa waxaa ka mida ah, waxay yidhahdaan maalan xaqu tanaqul xaqa dhaqdhaqaaq iyo socsocodka xuquuqdan markaan ka warramayo waxaa laga yaabaa qofka caalamulislaami ee dhankaa ka yimi inay isaga hariibba ku noqoto waa maxay xuquuqda nooca kani fidiwal system bay ku noolaayeen dabeetana qofka looma ogolayn beerta iyo inta uu ka shaqeeya mooyaane inuu taxaruko oo dhaqdhaqaaqo waxaa la keenay waxa la yidhahda xaqu attanaqul oo ah qofku inuu socsocdo citizenship markuu helo inta magaalooyinka ama waddankaasi dhulka uu leeyahay inuu maro inkastoo weli xuduud uu leeyahay waxay u dagaalameen waxa la yidhahdo xaq alcamal oo hawra sinaaciya markay dhalatay industrial revolutionka wixii ka dambeeyey kacdoonkii farsameed ee magaalooyinka dadku ku soo tiro batayna xaq ah in shaqo qof waliba uu helo waxay u dagaalameen oo heleen xaqa waxbarashada oo waxbarashadan qasabka ee muddada ku koobana oo ay dawladdu tahay inay oo dhan qabto kuwaa waxa ka weyn oo la yaqaano dadkan ay heleen xuquuqda siyaasigaa waxa loo yaqaano xuquuqda siyaasigii waxay ka kooban tahay xaqa doorashada iyo xaqa isharaxaadda ama israshaxa ah inaad eh, isu soo taagto boos jago inaad qabato xaqa hadalka xaqa ijtimaacaya inay dadku xaq u leeyihin inay kulmaanoo waxay doonaan ay ka wada hadlaan iyo xaqulixtijaaj inay dadku mudaharaadda iyo wax dhigi karaanoo ama idiraab can ilcamal ay samayn karaan oo ay ka doodayaan wixii ay u baahan yihiin inay ka doodaan ashyaadan aan sheegaya markaasi ayuu ka mid yahay masaladan aynu ka warramayno xorriyat ra'yi wa tacbiirku waxay ku jirtaa xuquuqda siyaasiga ee reer galbeedku u yaqaaniin markaa inuu qofku hadli karo wax naqdin karo wax diidi karo taasoo uu siyaabo badan u samaynayo markay xorriyat ra'yi wa tacbiir tacriif loo samaynayo yacnii marka la sharaxayo eraygani muxuu yahy waxay idhaahdaan waa xaq inuu qofku u leeyahay ama xor uu u yahay inuu cabbiro fikir kasta iyo ra'yi kastaoo caqligiisa ku jira hadal uu ku cabbiro ama qoraal uu ku cabbiro sida jaraa'idka iyo majallaadka iyo wixii la mida ah, ama camal fanniya bay yidhaahdaan tiyaatarka iyo riwaayaadka iyo waxaa la mida ah, intaaba inuu cabbiri karo warkiisa biduuni riqaaba aw quyuud xukuumiya iyadoo aanay jirin wax riqaabo oo lagu hayo ilaalina ama wax xadaynoo dawladda ay u dhigayso dabar iyo seeta ahi waxaanu laakiin ra'yiga iyo afkaarta u soo bandhigayaa bay leeyihiin qaab aan ka hor imanaynin qaanuunka iyo curfiga dawladda sidaa awgeed xorriyaadka galbeedka yaalla ama majaamicdooda ay bixisaa way isbedbeddeshaa iyadoo isla beddelaysa duruufta amniga ah iyo degaanka iyo acraafta iyo dawaa'ifta iyo waxyaabo badan dunidu maanta marka markay muransan tahay ee la yidhaahdo dunida qaybtaasi ma ogolo xorriyatu tacbiir qoladaa kalena way ogoshahay xorriyatu tacbiir warkaasi war dhaba ma yahay dunida ma qayb aan laga oggolayn hadal baa jira iyo qofku wuxuu rumaysan yahy inuu sheego ma qayb wax walba la ogolaya baa jirta oo wax walba inay sheegto ah hadalku sidaa loo dhigay maaha bini aadamka dunida ku nool meel xorriye mutlaqa ah, xorriyo madax bannaanoo qofku wuxuu doono u sheegaa ay ka jirtaa ma jirto meel qofka xadhi kaga tolan yahay afkoo aanu waxba sheegi karinina ma jirto laakiin waxa dunidu isku khilaafsantahay waxa weeyaan intee la sheegi karaa maxaase la sheegi karaa cid waliba waxay diiddantahay baa jira wa ilaa haddii aanu jirin cid waliba waxay diiddantahay wuxuu noqon lahaa mujtamaca fawdada ku noole aan qaanuunku ka jirin inuu noqdo mujtamaca ugu xorriyadda badan leh waayo qaanuun kastaa waxbuu xadeeyaa qaanuun kastaa waxbuu xadeeyaa mujtamac bilaa qaanuun uunbaa ah mujtamac wixii la doono la samayn karo wixii la doono lagu hadli karo sida awgeed waxaynu leenahay waxaa laysku hayaa waxa weeyaan xorriyaddan la rabaa intay leegtahay galbeedka waxaa xaqiiqo jirto oo aan la dafiri karinah xorriyaadka siyaasiga ee galbeedka yaalla inay weyn yihiin waxaa kaloo ah xaqiiqo jirto oo aan la dafiri karinah xorriyada akhlaaq xumada iyo afxumaduna inay badan tahay waa laba xorriyo oo labaduba galbeedka aad caan ugu yihin xorriyaddii siyaasigiina waa badantay xorriyadda dhaqan xumada iyo akhlaaq xumaadka qaar ka midina waa badan yihin waxaynu leenahay xorriyo kasta xad bay leedahay xorriyo kasta xad bay leedahay sida awgeed ma odhan karno wax walboo lagu hadlaa way iska bannaan yihiin xataa meel kastoo la joogaba maalan lama ogola galbeedka marka la joogo xorriyatulkalaamku kuma jiro maalan qaadiga hortiisa inaad been kaga dhaarataa di marka maxkamadda lagaaga yeedha aad tidhaahdo uu yidhaahdo inaad run sheegin runuun inaad sheegto ku dhaaro aad tidhahdo maxaa kaa galay anigu xorriyad baan afkayga u haystaa waxaan doonaa baan ku dhaaranaya waa dhaaranayaa been baan weliba sheegayaa qaanuunkaa ku qabanaya idan meeshaa inaad been ka sheegto xor uma tihid xorriyatulkalaamku wuu xadaysan yihi marka halkaa la joogo xaq uma lihid amniga waddanku waxyaabaha uu qarinayo inaad shaaca ka qaaddo iska soo saarto qaanuun baa ku qabanaya wixii alamni alqowmi waxyeelaya qaanuun baa ku qabanaya sidaa awgeed xorriyo iska madax bannaani ma jirto ee xorriyaadka kani waxay ku xadhaysan yihiin wax la ogolyey iyo waxaan la ogolayn baa kala jira waxa la oggolyey intuu leegyey waxaanse la oggolayn intuu gaadhsiisan yahay culammada qaanuunku markay ka warramayaan waxa xuquuqda la yidhaahdo alxaq bay yidhahdaan fi lfikri اlwadci qaanuunka basharku uu dhigo xaqa waxaa lagu yidhaahdaa waa sulطة yukhawiluha alqaanuunu lishakhصi calى shayin mucayan mila xaq اlmulkiya xaqa waxaa la yidhaahdaa bay yidhahdeen waa sulطo ama awood qaanuunku uu qofka siinayo shay inuu ku maamuli karo ama uu ku yeelan karo sida xaqa waxlahaanshiyaha xaq wal oo qaanuunka wadcigii uu dhigaabaana xuduud buu leeya aanu ka gudbi karin oo hadduu ka gudbo xuquuq cid kale uu jiidhayo idan xorriyo kasta waxay ku xadaysantahay bay idhaahdaan xuquuqda dadka kale sida maalan xorriyadda socodku inaad meeshaad doonto marto xorriyad baad u leedahay laakiin beer nin leeya inaad gasho xaq uma lihid guri nin leeya inaad gasho xaq uma lihid markay soo gaadho xaqa qofka kale xorriyaddaadi way dhammaanaysaa xor waxaad u tahay meeshaad doonto inaad marto inta aanad gaadhaynin maxay xadka cidka kale muwaatinka waddankan degani xaq buu leeyahay meeshuu doono inuu maro inta aanu gaadhin xuduudda waddanka kale waddanka kale xad buu kaa xadaysto xaq uma leyd inaad iska soo gasho inuu isagu ku oggolaado mooyaane ninka guriga leh xaq uma oggolaan inaad iska soo gasho inuu isagu kuu yeelo mooyaane idan xorriyad kastaaba xuduud bay leedahay aanad ka tallaabi karin waxaa la mida xorriyadda hadalka markaa iyaduna xorriyadda hadalku waxay leedahay xad marka aad soo gaadho ay tahay in lagu joojiyo oo aanad ka tallaabi karin waa xadka dadka kale uu leeyahay waa xad haddaad ka soo tallowdo macnaheedu ay tahay inaad mujrim iyo dembiilo tahay sida awgeed maalan qof iskama caayi kartid ama waxun uma nisbayn kartid ama ma ceebayn kartid haddii aanay jirin shubho qaadiga aad horgeynaysaa wa ilaa waxaa ku qabanaya maxay qaanuunkii xorriyadda laftiisaa ku qabanaya tusaale kale aan idin siiyo badaha waaweyn ee dunidu dadkao dhan bay ka dhexeeyaan laakiin dhul kasta oo dad leeyahy markaad ku soo dhowaataba xad baa jira aan lagu oggolayn inaad soo gasho oo la yidhaahdo waa badda xadka uu leeyahay waddankaasi baddaa kale waad dabaalan kartaa laakiin xuduudda waddan leeyahay markaad soo gaadho way xadaysantay kama soo tallaabi kartid masaaxadaasi aanad u soo dhaafi karin dhulkaa kale dadku leeyahay ayaa qof kasta oo bini aadami waa inuu yeeshaa masaaxo aanad ka soo gudbi karin xoriyatulkalaamkaagu aanu ka soo gudbi karin gacantaadu aanay ka soo gudbi karin afkaagu aanu ka soo gudbi karin waa inuu jiraa sidaa awgeed itifaaqaadka dunida u qoran heshiisyada dunidu ay gaadhay inkastoo qayb badani ay ku salaysantahay afkaarta reer galbeedka waayo iyagaa qoray dunida kalena way u saxeexda sida xuquuqulinsaankii la qoray oo kale haddaynu soo qaadanno maalan alumam almutaxida iyo qaanuunkeeda ay soo saartay ee ku saabsiisanaa alitifaaqaat اduwaliya bisha'ni اlxuquuq اlmadaniya waasiyaasiya heshiisyada caalamiga ah ee u yaalla arrimaha ku saabsan xuquuqda madaniga ah iyo xuquuqda siyaasiga ah had iyo goor iminka waxaa maqashaan ururada madaniga ah iyo ururada siyaasiga ah qaanuunka ay kuwaasi ku salaysan yihiin maaddadiisa toddobiyo tobnaad faqradiisa koowaad maalan waxay sheegaysaa laa yajuusu الtadakhul bishakli tacasufiy aw غayra qaanuuniy bikhusuuصiyaati axadi aw bicaa'ilatihi aw baytihi aw muraasalaatihi kama laa yajuusu الtacarudu bishakli غayra qaanuuniy lisharafihi wa sumcatih faqrada koowaad ee maaddadda toddobiyo tobnaad ee qaanuunka duwaliga ee u yaalla xuquuqda madaniga iyo siyaasigii wuxuu sheegayaa ma bannaana in si hayru qaanuuniya ama si xadguduba loo galo khusuusiyaadka waxyaabaha gaarka ee qofuu leeyahay sida faamligiisa ama gurigiisa ama waraaqihiisa iyo qoraalladiisa iyo boosta wuxuu dirayay iimayladiisa sida aanay u bannaanayn bay yidhaahdeen in lagaga xadgudbo sharaftiisa iyo sumcaddiisa idan kullu kalaam reer caa'iladdii ama gurigood ama maxaa la yidhaahdaa waraaqihiisa iyo muraasalaadkiisa ama sharaftadiisa iyo sumcaddiisa wax yeelaya waa mamnuuc xorriyatulkalaamka kuma jiro maadadda labaatanaad maalan ee qaanuunkaas faqradda labaad wuxuu qoraysaa tumnac bixukmi alqaanuuni kullu dacwa lilkaraahiya alqowmiya aw alcunsuriya aw addiiniya min sha'niha an tushakila taxriidan cala atamyiizi aw mucaadaati aw alcunf qaanuunku wuxuu reebayaa bay yidhaahdeen baaq kasta oo bini aadamka isnacbaysiinaya ama cunsuriyad abuuraya ama diimaha xaqiraya oo qofka diintiisa lagu maagayo ama keensanaya in dadka la midab kala sooco oo layscullaysiiyo ama cunfi laysku muquuniyo kuwan maxaan u tilmaamayaa waxaan u tilmaamayaa inaan marka hore sheego weedhan dadka caqligooda ka buuxday ah xorriyatul inaanu iska madax bannaanayn xataa galbeedka marka la joogo sidaa awgeed bay qaanuunyahanadu waxay dhaahdaan xaqa qofka iyo xaqa jamaacadu hadday iska hor yimaadaan maxaa la yeelayaa qaanuunyahanada qaarkood waxay leeyiin waa in la ysku dayaa in la iswaafajiyo haddii kale xuquuqda jamaacadu waa ka xoog badataa xuquuqda fardiga waa masale doodeeda leh inta aanan markaa ka warramin islaamka iyo mowqifka uu ka taagan yahay masaa'ilka kan waxaan rabaa inaan weli soo bandhigo mawaaqifta bini aadamku uu maanta ka taaganya ama dunida gaar ahaan reer galbeedka waayo galbeedka waxna waa ka jiraanoo xuquuq badan bay dadka joogaa leeyihin ku dardarna waa jiraa dadka caqligooda lagu gumaysanayo xuquuq badan oo ay dadka siiyeen baa jirta in allaha yaamuru bilcadl inaynu cadaalad sheegnaabaa dhab ayaa loo baahan yihi xuquuq badan ay dadka u ogol yihin baa taalla dhulal badanoo caalamka maanta ka midana galbeedku uu ka xuquuq badan yahay dadka degani laakiin masaa'il baa jira iyaguna galbeedka laftiisana muran ka taagan yahy dunida dadka kale ku nool iyo diimaha kalena ay aad si qalloocaan ugu eegayaan waayo waa sababahabaa laga yaabaaba deriskeennan ku soo daray mawduuca wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin mowduuc nebi moxamed lagaga warramayo mu'tamar loo qabtay baynu waxaynu kaga dhex wadnaa xorriyatulkalaam inaynu kaga hadalno taariikhda markaan dib ugu noqonno quruuni lwusطa taarikhdan yurub markaan dib u eego iyo xorriyaadkeeda sida mawsuucaadka qaarkood ay qorayaan almawsuuca alxora maalan wikibidiya mawsuucadan la yidhaahdo waxa ay qoraysaa tilmaamaysaa qarniyadii dhexe bay yidhaahdeen ayaa waxaa ka dhacay waddanka ingiriiska thawra dabeetana waxaa la riday boqorkii la odhan jiray jeemiska labaad ayaa la riday jeemiska labaad markii la riday kii ayaa waxaa la doortay boqor cusub oo la yidhaahdo wilyamkii saddexaad iyo maariya gabadh la yidhaahdo ayaa boqor iyo boqorad loo doortay ingiriiska carshigiisii ku fadhiistay sannadka hawraddii waxay sababtay markii boqorkii hore la riday boqor cusub la saaray waxay sababtay in qaanuun cusub waddanka laga soo saaro ingiriisi oo sheegaya xorriyat alkalaami fi lbaarlamaan maaha fi suuq qaanuun cusub buu markaa ingiriisku qoray oo sheegaya dadku marka ay baarlamaanka fadhiyaan inay xor yihiin waxay doonaan inay ku hadlaan meesha waxaa taalla wakhtigaa wixii ka horreeyey yurub xoriyatulkalaam baarlamaanna may olin meel kalena may olin dowladdii ugu horraysay yurubee markaa baarlamaanka oggolaatay in xoriyatulkalaam la ogolaado oo baarlamaanka dhexdiisa uu dadku wuxuu doono ku hadli karo waa waddanka ingiriis buu ahaa muddo siraaci iyo legdankii markuu dunida ka socday reer galbeed faransiisku kii markii tawraadkiisii ay dhaceen ayaa kii wuxuu soo saaray faransiisku caqiba tawra dabadeed inuu qofka muwaatinkaahi u leeyahay xaq ah xorriyat alra'yi watacbiir kii hore qaanuunka ingiriis wuxuu siinayay ninka baarlamentarianka ah faransiiska tawraddiisii waxay ogolaatay in la siiyo maxay shacabka oo qofka muwaaطini inuu xor u noqdo xorriyaة الtacbiir maraykanka isaga markaan u gudubno wakhtigaa wakhti ku dhodhow ayaa laysku dayey in mas'alada tan iyana dadka la siiyo kun toddoba boqol iyo lix iyo toddobaatankii iyo kun toddoba boqol iyo siddeed iyo toddobaatankii ayaa distoorka lagu qoray maadaha waabaa ku jirtay xorriyat ara'yi watacbiir laakiin muddo dabadeed markii laysayey maraykanku maadada haddana kun iyo siddeed kii ayaa laga saaray oo waxaa loo arkay yacni see looga saaray waxaa loo arkay dowladda federaalkaa ah haddaad mucaarad ku noqoto waa jariimo qaanuunku uu kugu ciqaabayo federal governmentka haddaad mucaarad ku noqoto waxay noqotay jariima dembi crime laysku ciqaabo ayuu noqday iyada waxaynu kala ognahay maraykanku isagoo arrimo gaaroo kale inuu lahaay oo ahaa xorriyaadka inaanay ku sinnaynba ninka madow iyo ninka cad inay kale xorriyaad ahaayeen yurub qarnigii sagaaliyo tobnaad marka la soo gaadho ilaa qarnigii labaatanaad baa filosofiyadoodu waxay aada u faafiyeen oo aada uga hadleen mas'aladaasi ku saabsan xorriyaadka nimanka aadka uga hadlay waxaa ka mid ah eh, john stewart mill ninkii la odhan jiray filosofka ahaa noolaa waa nimankii ku baaqayey xorriyatu tacbiir galbeedka ugu baaqayey laakiin mar kasta xorriyatu tacbiir la sheegaba su'aal baa la isweydiinaya ah maxaa xad ah xadkee bay joogsanaysaa inuu qofku wuxuu doono ku hadlo john stewart iyo kooxdiisu waxay u arkeen xad inuu yahay ilxaaqu darar bilkhayr cidda kale markay noqoto inaad dhib gaadhsiinayso inay xorriyaddu istaagto laakiin su'aashii wakhtigaas bilaabantee falaasafada reer galbeed ay bilaabeen waxay noqotay maa huwa darar haddaba maxaa la odhanayaa waa dhib ayaa qofka gaadhaysa qiimaynta dararku wuxuu noqday waxay isku khilaafsan yihiin mujtamacaadku iyo dadku isaga john stewart iyo kooxdiisu waxay qabaan wixii cidhib xumi dadka intiisa badan ay kaga imanayso ee fikrad iyo camala cidhib xumi wixii ay kaga imanaysa inuu hayru akhlaaqi yahay in la faafiyo laga hadlaanaanay fiicnayn ama cagsigu inuu caadiyey marka isagu wuxuu ka soo jeedaa culammada akhlaaqiyiinta leh waxa xun iyo wax xasan taa maaha buu leeyahy waa waxa manfaco badan iyo waxaan manfaco yar sidaa awgeed baa waxaa la leeyahay maalan in been maxkamadda horteeda laga sheegaa ma faa'iida ku jirta mise kuma jirto muranku wuxuu qaa'im ilaa hadda ku yahay haddaynu nidhaahno xoriyat اlqowlku waxay ku xadaysantay alisaa'a wadarar xumayn xumo ama xumo sheegid iyo qof kaloo dhib la gaadhsiinayo ma ku jiri kartaa rumuusta diinigii maalan rumuusta diineed dadku ay eegtaan ma ku jiri karaan kuwaa mise kuma jiri karaan yurub markaad masaa'ilkaa eegto waa masaa'il muran badani uu ka taagan yahay laakiin aan qawaaninta yurub qaar ka mida idin tilmaamo maalan qawaaninta yurub in badanoo ka midi waxay u aragtaa alisaa'a liddiin diinta oo xuma laga tilmaamaa inay tahay camal khilaafsan qaanun oo maxaa ka mid ah maalan artikalka boqol iyo siddeed iyo siddeetan boqol iyo sagaal iyo siddeetan ee qaanuunka namsa usteriya qaanuunkeedu mas'aladaasi wuxuu ku tilmaamayaa al lidiin inay camal mukhaalifa ku tahay qaanuunka artikalka shan iyo tobnaad ee qaanuunka jinaa'iga ee finlanda wuxuu tilmaamayaa inuu qaanuunku mamnuucayo artikalka boqol iyo lix iyo lixdanaad ee qaanuunka eh, jarmalku wuxuu tilmaamaya inay masaladaasi mamnuuctay artikalka boqol-iyo toddobiyo afartanaad ee qaanuunka hollandiisku wuxuu tilmaamayaa masaladaasi inay dembi tahay artikalka shan boqol-iyo shan iyo labaatanaad ee qaanuunka isbaanishku wuxuu tilmaamayaa masaladaasi inay mamnuuc tahy qawaaniinta maraykanka iyo ingiriiskana waxyaabo la midaba ku jira laakiin marka ay timaaddo qaanuunka iyo marka ay timaaddo sida loo dabaqo ama loo sharxo ama dadka loo fahamsiiya waa masale kale aan tusaalayaal bixiya waddan kasta matalan faransiiska faransiiska qaanuunkiisu wuxuu mancinayaa qoraal kasta ama war kasta oo kor loo yidhaahdo oo abuuraya xaqdi iyo necbaanshiiyo ku salaysan asbaab diiniya ama ethnika cirqiya qaanuunka faransiisku maalan wuxuu mamnuucaya xaqiiqadii waa siduu u qoran yahay xaqiiqadii gumaadka yuhuudeed ee jarmalka ka dhacday ciddii ka hadasha ama se dafirtaa inay dembiilo tahay yacni markaad france joogto xaq uma lihid inaad tidhaahdo yuhuuddii jarmalka lagu laayay maalan waxaasi wax jiraan haddaad tidhaahdo ma jirto qaanuunkaa ku qabanaya qaanuunkaa ku qabanaya dembiilaad tahay sidaa awgeed ayaa qaadigii faransiiska ahaa waa kii ku qaaday tuhmadatan filosofkii la odhan jiray roje gaarudi iyo qoraagii saxafiga ahaa ee la odhan jiray ibraahim eh, ibraahim naafic tuhmo ah baa lagu qaaday mucaadaat asaamiya waxa aad la col tahay saaminimada simatikska oo inta badan waa masale yuhuudda ay u adeegsadaan qaanuun markaa jiiso la yidhaahdaa jira qaanuunka jiiso wuxuu sheegayaa norenberg masaa'ilkii ay goysay iyo wixii ku saabsiisnaa yahuudda laynteeda haddaad ka hadasho inuu yahay dembi qanuunka faransiis maalan ee maaraj tobankeedii sannadkii hore waxa uu qaadiyada faransiiska ka midii maniciyey lawxo iclaaniyo la sudhay waddooyinka oo wax ka sheegaysay ee katoliga dabeetana waxay yidhaahdeen waa musii'a liromi alkatoliik saa daraaddeed waa mamnuuc haddaan jarmalka imaaddo gazetka jarmalku oo ah alqanuun alasaasi alalmani bandigiisa shanaad artikalka shanaad waxa uu qorayaa inay dadku leeyihiin xaqa ah xorriyatu tacbiiri waara'yi laakiin xuduud buu isna u dhigayaa la mid ah taa qaanuunka faransiisku uu dhigayo oo maalan haddaad qof muyuulkiisa jinsiga ah aad ku colaadiso ama aad tafriiqa ku samayso waa lagugu qabanaya amase qaanuunka faransiisku maalan xorriyadda wuu ogolaya laakiin xorriyadda koraskan yaree muqawqaca ee hitlerismka ah ee kala jeeda kuma ogola boland markaan eegno waddanka boland kiniisadda kaatooliga iyo madaxweynaha waddanka in wax laga sheego qaanuunkaa kugu ciqaabaya sida daraaddeed ayaa nin la yidhaahdo doran nadsanaliski ayaa wuxuu wax ka sheegay waxa uu sawiray saliibka oo uu ah, cudwiga tanaasuligee ragga uu ku sawiray dabeetana lix bilood oo xadhigaa lagu xukumay mid kale shan kun oo yuurobaa la ganaaxay waayo bolos the second john bol tuugii dhintay ayuu wax ka sheegay masaa'ilkaasi waxa ay tilmaamayaan markaa meelaha ay ka taagan yihiin qawaaninta waa la mid maalan qaanuunka maraykanku maxkamadda sare ee maraykanku waxay u dhigtay xuduudda xorriyadda ra'yiga iyo tacbiirka waxay ku tilmaamaan miller test miqyaas baa jira la yidhahda miqyaaskaas baa lagu eegayaa weedhaado hadday ka gudubto qaanuunkaa ku qabanaya millartaska waxay soo saareen kii millartasku waxa uu sheegayaa saddex mabda oo ah waxaanaad ku hadashay hadday dadka khaalibiyadulmujtamaca ay u arkayaan dariiqadaa tacbiirku inay maqbuul tahay ama se ay u arkayaan qaabka aad ra'yiga u soo u soo bandhigtay inuu qaanuunka jinaa'iga wilaayada aad ku nooshay steytka ka hor imanayo ama se ay u muuqato yacni saddex shay bay u xadeeyeen saddexdaa shay haddaad la timaaddo qaanuunku wuu ku qabanayo xorriyatu tacbiir wuxuu hadduu saddexdaa ka baxsan yahay xorriyatu tacbiirkaaga waa la ogolyay sidaa awgeed fikradda naaziisamka ee yurub dembiga ahi maraykanka gudihiisa dembi maaha walidaalika naasiistisku iclaankooda ugu tirada badan le maraykan buu ka soo baxaa yacni waddanka maraykan bay ku leeyihiin iclaan wixii ku saabsan ama raadiyo ama t v ama jaraa'id ama waxaasi calaamadii yarayda koroska ee qalqalloocdayna way qaadanayaan waayo qaanuunka maraykan wuu ogolaya xorriyatu tacbiirka noocaasiya ah. halka uu diidan yahay qaanuunka yurub ka yaalla haddana markii eleban sebtembar dhacday maraykanku wuxuu soo saaray qaanuun kaloo la ydhaha batriotic act batriotic act wuxuu siinayaa ajhisada amniga ee dowladda inay dadka oo dhan dhegaysan karto oo telefoonkaaga iyo emailkaaga iyo waxaagoo dhan in la dhegaysan karo xorriyat ura'yi wa tacbiirka masaa'ilkaasi maadaama amnigii waddanka uu khatar galay bay leeyihiin waxaan oo dhan waa la dhegaysan karaa australia february siyaasi maarkiistoo la yidhahdo albert langer ayaa waxay ku xukumeen toban wiig oo xadhiga sababtuna waxay tahay dadkii wax dooranayey buu wuxuu yidhi nambarro kale ku dhiga waraaqaha doorashada oo labada xisbe ee macruufkaee la yaqaano ka badan dabeetana waxaa la yidhi qaanuun alintikaab baad burisay intaasuu isagu sheegay laakiin intaasuu dembiile ku noqday beljiik beljamta tan suldaad maxalliya local gobarman ka mida ah magaalada laydhaha middelkerk ayaa februari lixdeedii tuosigiska kan ayuu wuxuu u diidey fannaan la yidhaahda david sani serni ayaa wuxuu sawiray sadaam xuseen madaxweynihii la odhan jiray oo labada gacmood xagga dambe ku xidhan yihiin oo u eg kalluunkan qirshiga la yidhaahdo kalluunbadeedkan libax badeed u eeg oo biyo yar ku dhex jira ayuu madxaf ku soo bandhigay yacnii sadaam xuseen oo qarshiya oo caynkaa u eeg dabeetana dowladda hoose waddankaasi waxay xukuntay inuu yahay musi shay xun oo aan xorriyatu tacbiirkii khilaafsan oo mujtamacaadka waddanka degan qaar ka mida karaahiyo iyo nacayb ku abuuraya dabeetana way joojisay arrimahan markaan tilmaamayo waxaan rabaa inaan idin tilmaamo cumuuman waa la isku waafaqsanyey qofka bini aadamkii inuu leeyahay xorriyatu tacbiir wara'y laakiin maxaa xada baa la isku khilaafsanyay halkee lagu xadeeyaa halkee lagu xadeeyaa international loogu wuxuu ka sheegay iyo qawaaniinta duwalku way iskhilaafsan yihiin waxaan soo tilmaamay marka qawaaniinta yurub iyo north america iyo intan taalla wax halkana sharci ku ah xorriyatu ra'yiga xagga kalena mamnuuc ku ah xorriyat ra'yi oo isla qawaaniintan dhexdooda qolana ay ogoshahay qolana aanay ogolayn doodu dhanka kalena way ka joogtaay oo qolo waliba markaynu aflaamta iyo shareemooyinka iyo waxaan u noqonno dee waxaa laga yaabaa dadku inay iminka uun islaamka dareemeen in wax badan laga sheegayo laakiin qoraayo sayi oo tiro badan baa iska jira oo diimahoo dhan wax ka sheegayey maalan eh, christianityga waa kii mid eh, uu qoraal qoray la yidhaahdo aakhir waswasa lilmasiix the last temptation of christ buu qoray waa gii riwaayad la qoray kadibna filim laga dhigay kii waa filimkii markaa duniduba ay isku kacday ee waddanno badani ay diideen oo la mamnuucay waxaa ka mid ah filimkii ingiriisku sameeyey la odhan jiray life of brian oo waa filim comedya oo isaguna ciise almasiixiyo diinta masiixiyada ku jeesjeesaya dowladaha mamnuucayna waxaa ka mida norweydaan ka imi iyo airlanda talyaaniga iyo stateka new jersey ee maraykanka ka mid ah waxaa ka mid ah waxyaabaha dunidu ku murantay ee waddannada qaar ama dadka qaar ay aad u diidanayeen looxadii fannaanka maraykankii uu qoray ee la yidhaahdo biskrist albawl cala almasiix intuu ciise sasawiru kaadidiisa geliyey dabeetana waa rasaam nebi ciise salawaat ullaahi wasalaamu calayhi sawir intuu sameeyuu kaadidiisa dabeetana geliyey riwaayadka qaarkoodna waxay leeyihin dhiiggana weliba wuu daray in badan baa laysku haystay fanaankaasi maraykanka ee la ydhaha andris sereno oo kongresska maraykanka waxaa ku dhex maray dood aad u adag oo masaladaa ku saabsan waxaa ka mid a ah dhacdooyinkaasi dunidu ay isku hayseen waxyaabahaasi ku saabsan aayaad shayطaaniya ee uu qoray qoraagii ingiriiska ku abtirsanayey ee uu islaamka nebi moxamed salawaat ullaahi wasalaamu calayh wax kaga sheegayey waxaa ka mid a ah filimkii uu qoray ninkii holandiiska ahaa ee submission loodhan jiray alkhuduuc eh, theofan qookh ninkii holland lagu dilay waa filim aad u kooban oo toban daqiiqadood oo qura gebigiisuba ah laakiin tobankaa daqiiqadood waxaa ku jira afar dumarah oo simi nakid qaawani u dhadhow oo qur'aan uu dusha kaga qoran yahay dabeetana islaam buu ceebaynaya uu rabaa inuu wax ka sheego isagiiyo gabadha yar oo islaam baa lagu ceebaynaya waxaa ka mid ah bahzati uu bangaladesh mid malaha asalkiisu ahaan jiray uu qoray waxaa ka mid ah filimkan dogma la yidhaahdo ee komidi ee kiniisadda katoliga ku jeesjeesaya kullu haadihi alaflaam iyo waxaasoo dhammi waxa ay sheegayaan qawaaniinta galbeedka taalla sida ay tahay iyo muranka ka taagan weli dunidii ay isku hayso masaa'ilka kan la ysku hayee lagu muransan yihi marka aan dib ugu soo noqdo waxaynu leenahay masalada rasmigii waxay tahay uun dunida meel le qofka bini aadamkaa afkaha laga tolo ma jirto meelle qofka bini aadamkii wuxuu doonaba ha iska yidhaahdaana ma jirto laakiin waxaa laisku wada waafaqsanya waxa weeyaan in la xadeeyo insaanku iyo waxa uu ku hadlayo iyo in la tilmaamo waxa mamnuuca iyo waxaan mamnuuca ahayn su-aashu markaa waxay tahay maxaa lagu xadaynayaa maxaa mamnuuca xadkuse waa halkee mamnuuc iyo xadka waxay ka dhigeen eray ah alisaaa waاdarar wixii dhib iyo ceebayn iyo tafriqo gaadhsiinaya cid kale okay haddaba sidii dararka iyo isaa'ada loo sharxayay ayaa lagu kala gedisan yahay waxaani ma isaa keenayaa iyo darar mise keeni maayo sababta lagu kala gedisanyahayna waxa weeyaan ideologiga la kala rumaysan yahay bini aadamku ayaa kala gedisan walidaalika waxaan leenahay islaamku markaynu nimaadno intaa aan ka warramayo o dhamme muqadama yahay waayo wax badan baa musallamaad dadku isaga haystaa wax e, si weyn loo wada rumaysay jiro sidaana ahayn islaamku muxuu ku xadaynayaa maanta ololaa dunida ka socda odhanaya qadaasadda diiniga ama diimaha qudsiyadooda qaanuun ilaalinayo caalamiyaha la soo saaro xataa kaa laftiisu rag baa ka doodayo le quruxdiisu ma qurux badna waayo diin waliba diinta kaley naqdida haddii la yidhaha yaan waxba laga sheegin say saxu noqonaysaa islaamku markaa laba shay buu kala saaraya maalan markay diimaha joogto naqdiga naqdigu waa burinta iyo ceebayntu waa labay kala yihiin islaamku naqdiga wuu ogolye waayo markaad tawxiidka ku yeedhaysa dee shirkigaad naqdinaysaa ama ninka masiixiga ah haysta islaamnimaduu naqdinaya ama ninka yuhuudigii de islaamnimaduu naqdinaya ninka muslimka ahina yahuudinimada iyo masiixinimaduu naqdinaya oo u arkaa inay munxarif yihiin oo ay qalloocdeen naqdigu isagu wuxuu ku sabaysan yahay markaa aljidaal bilatii hiya axsan ilahay wuxuu leeya walaa tujaadilu ahla alkitaabi ilaa bilatii hiya axsan ahlu kitaabka ha kula doodin wixii wanaagsan mooyaane waxaan wanaagsani waxa weeyaan usluub caqliya in loo wada hadlo oo la tilmaamo maalan saddex ilaahoo isku ilaah inaanay jirin aanay sax ahayn masaladaa waa naqdinayaa isna wuxuu isku dayayaa inuu sharxo saddex ilaah oo isku ilaahi inay jiraan oo ay sax tahay kaa naqdin baa la yidhaahdaa laakiin mas'alaa jirta aanu islaamku oggolayn masalada caydaa islaamku ma oggola walaa tasubu aladiina yadcuuna min duuni illaah fayasubu allaha cadwan bigayri cilm kadalika zayannaa likulli ummatin acmalahum ilaahay wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala walaa tasubu aladiina yadcuuna min duuni illaah ha caayin baa ilaahay yidhi waxay ay caabudayaan ilaahay sokadii waxay ay caabudayaan ilaahay sokadii ha caayin sanam ha ahaado malag ha ahaado wuxuu doonaya ha ahaado maadaama cibaadadad ay ula imanayaan inu muctaqad yahay ha caayin baa lagu yidhi ilaahay wuxuu tilmaamaya haddaad caydhan maxaa ka dhalanaya laba sababoodba ha u caayin baa layidhi fayasubu allaha cadwan bicilm isna alloo caayaya subxaana wa tacaala hadday cay noqoto marka adaa sababay cayda ilaahay weeyaan ka labaadna kadalika zayanna likulli ummatin camalahum baa ilaahay yidhi sidaasoo kale aannu ummad walba camalkeeda u qurxinay isaga waxan baa la qurxoon isaga kan baa la qurxoon marka caytanku meesha ma yaallo waxaynu tilmaamaynaa markaa wuxuu yahay waa sababta keentay ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu inoo jideeyey laa ikraaha fi اddiin diinta qasab kama jira baa la yidhi diinta qasab kama jiro qof kastaaba muctaqadku raba buu rumaynaya waayo qofna qalbigiisa lama qasbi karo ilaahay wuxuu leey walow shaaa rabbuka la jacala annaasa ummatan waaxida ilaahay hadduu doonayo dadkoo dhan ummad qudhu ka dhigi lahaa walaa yazaaluuna mukhtalifiin ilaa man raxima rabbuk laakiin ilaahay ma dooninoo weli waa dad iskhilaafsan oo kale aaraa oo kale fikrada laakiin islaamka ilaahay wuxuu u sheegay marjic laysula noqdo fain tanaasactum fii shayin farudduuhu ila allahi wاrasuul xorriyaddu markaa waxay u baahantay islaamku maalan dadkii aan diintiisa rumaysanayn ee ku hoos noolaa dowladdii islaamigaadi waa u oggolaan sidaa awgeed ilal aan diinta maalan kristanka ama yuhuudda firiqeeda yaryar ee aanay diimihii markaa jiray oggolayn waxa qura ay ku badbaadeenee maanta dunida ka soo gaadheen waxa weeyaan xadaaraddii islaamiga ahayd dadkii muslimiintaay ku dhex noolaayeen islaamka u oggolaa inay diintooda yar iska haystaan yurub oo dhammina waxay haysatay maxay catholic ciddaan katolikaysana waa la gubi jiray ama waa la dili jiray ama muslim ha noqdo ama kristan kale ha noqdo brotestanku markii uu yimi brotestanku saynu naqaano waatu brotest waa mucaarad mucaaradada tani waxay keentay in la buriyo qasabkii katoligu uu dadka ku waday burintii bay ka dhalatay markaa adyaantan firaqan tirada badan leh maanta joogee brotestankaee kala nooca ee ka jira yurub burintaasay ka dhalatay idxaal ilxaadku masaladan la yidhahdo xoriyat tacbiir xoriyat الra'yi watacbiir la yidhahdo mulxidiintaa ugu badan dadkii ka hadashay iyagaana falaasafadoodii baana aad u soo hirgeliyey galbeedka marka la joogo iyagoo rabay kiniisadiiya ilaaheedaba inay ka guuraan iyagu siday u arkayeen diin dhammaanteedba inay ka guuraan iyagoo u arkayey idan caburiskiiyo istibdaadkaa keenay ilxaadka caburiskiiyo istibdaadkaa keenay in xorriyaddii dhanka kale looga dhaco islaamku shareecadiisa markii lagu dhaqmayo waxa weeyaan qadiyadaa ma oggolayn istibdaadna ogola qofka caqligiisa in la gumaystana ma oggolayn qofka xorriyad inuu hadlana waa loo oggolaa laakiin xorriyaddu islaamka waxay ku xadaysnayd shuruud shuruudaasi waxa weeyaan xuduud اlآakhariin dadka kale xuduuddooda iyo xuduudda ilaahay subxaana wa tacaala xuduud اlآakhariin bay ku xadaysantay oo waxaad doonto iskagama hadli kartid ee waa inaad hadal wanaagsan ku hadashaa maalan shareecadu xanta ma ogola xanta waa qof kale aad wax ka sheegayso shareecadu sukhriyada ma ogola sukhriyadu waa jees jeeska qof kaleoo bini aadama inaad ku jeesjeesto laguma ogola shareecadu ma ogola ceebta dadka in banka layska soo dhigo mujarad inaad ceebaynaysa daraaddeed shareecadu ma ogola bidac idaafiya inaad la timaaddo kullu dalik waa waxay ku tilmaamaan culammada qaarkood alquyuud alakhlaaqiya qayd akhlaaqiyo dhaqameed buu leeyahy quyuud qaanuuniya buu leeyahy xorriyat ra'yi fi lislaam lama oggola qofku waxyaabaha qaanuunku uu dembiga ka dhigaya inaad been ugu tuurtid waa khamroole waa zinaystaa waa zaani waa qadfin fi shariica lama oggola lama oggola qofka inaad ku been abuurato lama oggola ilaahay rasuulkiisa inaad caydo loyer faransiisa ayaa markuu qadiyadda roje gaarudi ka doodayay buu wuxuu lahaa waxaa aad u yaable buu yidhi qaanuunka faransa waa nin faransiis ah qaanuunka faranse ii ogol buu yidhi inaan ilaahayna caayo oo wax ka sheego allaha dadkuba rumaysaya inaan wax ka sheego qaanuunka faransiisa ii ogol qadiyaddii yuhuuddee lagu gubay jermanina eh, diiddana ee igu dembiilaynaya inaan wax ka sheega buu leeyay kana wuu ogol yahay kanna ma ogola buu leeyay ninka looyarka yacni waa qaanuun cajab badan buu leeyay qaanuunka labadaasina qadiyadda yuhuudda marka laga warramayo ilaahay wuxuu ina yidhi cidna ha dulminina horta kow muslim cidda gubtaye waa kristan laba iyagaa dembiga geystay saddex iyagaa qiranayoo leh waannu geysannay anigu waxaan uga doodaaba meesha badanima taallo hadduu isagu gubay oo geystay oo qirsan yahay in lagu maxkamadeeyo isaga xaq u leh oo dadku laayay lagu qaado tirada ay yihiin iyo inta ay yihiina la gubayna allahu aclam anugu kama warhayo laakiin waxa isweyddiinta wuxuu yahay aan isdhinac dhigaynaa in qaanuunu jiiso uu ka hadlo in yuhuudda laga hadla inay mamnuuna tahay ama firqad kaleba xataa hadday kuwaasi noqon lahaayeen muslim la gubay in laga hadlo la ydhaha muslimkaa in la gubay may jirin iyo way jirtay dembiilaad ku noqonaysaa laakiin inaad alle wax ka sheegta dembiile ku noqon maysid waa qaanuun aad u cajo badan leh idan islaamku wuxuu ogol yahay inay dadku xorriyadu yeeshaan inay hadlaan inay afkaartooda cabbiraan walidaalik baa waxaa la banneeyey shareecada mashhuura waxaa la banneeyey in dadka lala taliyo waxaa la banneeyey in madaxda la naqdiyo wixii xaq ah waa kii nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh tilmaamayay afdalu jihaadin kelimatu xaqin cinda sulطaanin jaa'ir jihaad ba waxaa u fiican buu nebigu yidhi kelmad xaq ah oo madax wax dulminaysa horteeda laga yidhaahdo islaamku wuxuu banneeyey alamru bilmacruufi wanahyu can ilmunkar oo aan imanaynin ilaa iyo in dadku ay hadli karaan mooyaane inaad waxa xunna radido waxasana aad taageertid islaamku wuxuu diidan yahay dulmiga iyo istibdaadka masalada markaa ugu dambaysa aan idiin dhiibayaan waxay tahay waa been in dunida badhna la yidhaahdo xorriyatura'yiga iyo xorriyatulqowlka ee ogoshay badhna la yidhaahdo waxba ma ogola waayo cid wada diidanina ma jirto cid wada ogolina ma jirto laakiin waa kala bursataa waxa si aan weli dunida heshiis ku ahayn maxaa xad u ah ereygaa caamkee ah dararka dadka dhibta dadka kale soo gaadhaysiiyo saaada xad ah ayaa cumuuman la wada tilmaamaya shareecaduna waa tilmaamaysaa taa waxyaabahan sheegaya o dhammina kaasi ka ratibaya inaad qofka xamataa waa qof kalaad dhibaysaa inaad caydaa waad dhibaysaa inaad gurigiisa boobtaa waa dhibaysa waa laba xaqoo isku mid aydan ah shareecada islaamigaa ah. mumtalikaadka alaabta uu qofku leeyahay iyo hantidiisa ku-xadgudubkeedu iyo sharaftidiisa iyo cirdigiisa iyo dadnimadiisa ku-xadgudubkeedu shareecadu isku sibay u taqaanaa walidaalik sida aad u leeday xorriyadda ah inaad wax lahaato waa xorriyad shareecadu waa ogoshay laakiin dadka inaad boobto oo aad waxooda lahaata lama ogola shareecadu waxay ogashay waa xorriyad meeshaad doonto inaad martoo socotaa waa xorriyad laakiin laguma oggola nin kale dhulkii iyo beertii iyo gurigii iyo daartii inaad gasho tidhaahdo waa xorriyad shareecadu waxay ku ogashay markaa waxaad doontee kale inaad rumaysato adiga aakhire lagugu cadaabaya haddaad baadalka rumaysato waxaa lagu oggolaya inaad waxaad doonto ku hadasho laakiin shardigu inuu ahaado inaad dadka kale ku dhibaynin inaad dad kale caqiidadood ama cirdigood sharaftidood diintood maalkood wax kasta inaad dhibaynin maalan qaanuunka reer galbeed qaybo ka midii ah waxay dembi ka dhigaysaa haddaan imminka meesha dadku ugu badan yahay intaan isdhex taago aan idhaahdo faayar faayar faayar ku qayliyo alxariiq alxariiq oo dadku yaaco oo isjiidho oo ay wax dadka barhwax noqdaan qaanuunku way qabanayaa waayo war aan sax ahayn baan bulshada u yeedho irtibaagkan anigaa riday mashkiladda anaa geystay waxaan idhina waa hadal qaanuunku wuxuu ogolaya galbeedka maanta ka jiraa inuu iqabto sirta dawladda haddaan iska faafiyo waxay dawladdu sir u haysato ninka sirdoonka ama siryahanka ama maamulka dawladda ama ragga waaweynee dawladda ka tirsanee sirteeda hayaa hadday intay iska soo fadhiistaan un iska hadlaan ama jaraa'idka ay ku qoraan wixii sirta dawladeed oo dhan qaanuunku u qabanaya waa la xidhayaa sababtu waa maxay amnigii ummadda khatar geliseen baa la leeyahay nabadgelyadii ummadda ayaa khatar gelisay walidaalik waxaan ku soo koobayaa waxaan uga hadli waayey islaamkaoo quri wuxuu yahay arrimo kalea dadka madaxooda ka wada guuxaya ay si u haystaan daats waay aan inta badan uga hadlay kuwa kale waxa ay sheegayaan haddii aan u gudbo markaa ka islaamka iyo wuxuu ka qaba iyo wuxuu ku xadaynaya waa inaan nusuus badan akhriyaa laakiin sidaa duuduuban baan isaga ku gebagabaynayaa ah shareecadu waxay ogoshahay inaad ku hadasho wixii aad doonayso afkaartaadana aad cabirto ra'yigaaga aad sheegto taladaada aad muujiso maslaxada aad ka hadasho laakiin waa inay ku xadaysnaataa qaanuunka qaanuunka shareecadu taqaanana waa sharciga islaamiga inay ku xadaysnaato oo wixii sharcigu uu reebaya waa madaro waxaynu dhi qaanuunka galbeedku wuxuu leeyahay darar baa lagu xadaynayaa ka islaamkuna wuu ku xadaynayaa darar laakiin dararka islaamku wuxuu yaqaanaa shan shay wax allaaliya wixii dhibaa inay mamnuuc yihiin diinta qofka iyo jidhkiisa iyo caqligiisa iyo maalkiisa iyo cirdigiisa iyo sharaftidiisa iyo nasabkiisa wixii waxyeelaya shareecadu waa waa manhiyun canhu idan wixii hadala ee intan wax yeelaya waa inay manhi noqdaan waa dararkii qaabka shareecadu u xadaysay marka bashariyadu laba hal waa isku waafaqsantay sida loo badan badanyay in qofku ra'yigiisa uu yeesho xorna u ahaado sida uu cabirayo waxay kaloo isku waafaqsantay inuu ku xadaysnaado kaasi xuduudda dadka kale oo wixii dadka kale dhib iyo xumo u geysanaya inay reeban yihin waxa laysku khilaafsanyay markaa waa maxay waxaa dadka kale dhib iyo xumo u geysanaya taas baanay shareecada islaamigii mawaaqif ka leedahay cadcad oo nusuus cade ay ku soo aroortay uu u baahan yahay qof kasta oo muslimi inuu iltizaamo una baahan yahay bashariyada kale doodayna dhex maraysaa inay ku salaysnaato nebi moxamed salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi waa la caayay denmark jaraa'idkeediiyo wixii ku saabsanaayo dhamme way caayeen waana taariikh soo jireenoo badan in la caayo nebiga laakiin shareecada waxay tilmaamaysaa inaanay bannaanayn xaqna aanay u lahayn inay caytabaan xaq waa la siiyey faman shaءa minkum falyu'min waman shaءa minkum falyakfur baa la yidhi ninkii doonaa ha rumeeyo inuu nebiyey ninkii doonaana yuu rumaynin aakhiru ilaahay la hortegayaa lihin qasab nebi maxamed waa nebiya ku qaata waxaan leenahay nebi maxamed waa rasuulka ilaahay inoo soo wada diroo naxariisa waa idiin sharxayna waa isku dayayaa inaan kaa dhaadhiciyo haddaad iburin karto o aad leedahay nebi maaha waa kuu ogolay keenso doodaada ah. nebi maaha ku dood ma rumaysina nebinimadiisa ku dood amaa caytanku waa khlaaq xumo caytanku waa khlaaq xumo idan qaanuunka galbeed iyo ka meel kastee dunida ka jira loojika bini aadamku wuxuu sheegaya inaan caytanka la ogolaanin masalada meeshaan ka taaganayna waxa weeyaan caytanka ah ummad dhanoo bilyan iyo badha cayda la caayayo ama dareenkooda la xumaynayo inaanay marnaba waafaqsanayn waxaan ku soo koobayaa markaa dariska kan xuduudda laysku waafaqsan yahay inaanay ka tallaabin xorriyatu ra'yigu ee lagu xadeeyey inay dararka tahay dadka kale loo geysanayo ayay shareecaduna ku xadaysay laakiin dararkaa sida loo sharxayaa khilaafku ka taagan yahay kaas baanaynu u baahannay bashariyada inaynu kala doodno inaynu aynana caytanna maaha wallahu aclamu billahi towfiiq